baabu lmadd madka baabkiisii weeyaan kitaabkan salsabiil shaafi isagaa iska sharaxba ah sharax uma baahna naftiisaaba iska sharax ah marka sheekhu wuxuu ku yidhi wacarif waxaad ku tacriifisaa almadda madka bi haada alxaddi xaddan ku tacriif xaddu waa tee iطaalatu sawti bixarfi lmaddi madka xagga luqada maxaa lagu idhaahaa waxaa lagu idhahaa almadu wziyaada almadu wziyaada waa shay la jiiday weeyaan cinjir baad maalanba jiidaysaa hada huwa almad madku waa ziyaado waamdadnaakum biamwaalin wa baniina waa xagga luqada amaa xagga isilaaxu lquraa xagga isilaaxu lquraa sheekhu wuxuu ku yidhi waa tanxadiisu iaalatu safi sawti bixarfi maddi marka maxaan odhanaynaa tacriifkani laba dacal baa madka laga fiirinaya madku ma asliba mise waa farci haddii uu farc yahay iaalatu sawti bixarfi lmaddi waxbaa laga dambaysinayaa oo waxay kolkaa maaragtay maalan ba ay noqonaysaa waa sawtka oo la dheereeyo bixarfi lmadna sawdka ah sawdkaasaa la dheeraynayaa maxaa loo dheeraynayaa dhicitaanku uu dhacay sababumad hortii darteed baa loo dheeraynayaa sababumadku muxuu ahaa alhamzatu wasukuun taa darteed baa loo dheeraynaya marka halkaa maxaa ka baxaya dheerayntan xarfumadka la dheeraynaya laba daca laga fiirinaya midowaanidi waa dheerayntii asalka ahayd ee gagunadu soo makraj iyo sifa mayna kala baxaynin makrajku muxuu ahaa asalkii soo ma madka naftiisuna sifaadu kamid yahay ogaanteedan haw madka naftiisu muxuu kamid yahay sifaadu kamid yahay isagu marka isaguna wuxuu leeyahay ku asalahoo makrajihiyo ku zaaid madka farciga ah, marka la joogo qadarka loo jeedaa waa qadar zaaida oo kii makrajka ahaa ka zaaida kamaa sida baabu alunan markii la joogo sida ay unantaasi ay uga zaaid tahay unadii asalka ahayd ee maqrajka ah maalan kolka waxaanu kala bixinaynaa madkii laba mid asal ah yaana aan uga jeednaa waa ka abiiciga lanna haddii isaga la waayo xarafkiina waa la waaya tilmaantiisa saas ahayd sooma iyo ku zaaidahoo kaa lagu dulbinaynayo labadaa qaabba kolka u kala kacaya iska fiiri marka itaalatu sawti bixarfi lmaddi waxaan ku khasisahaynaa ka farciga ah eh ayaan ku khasisahay ayib markaasaa deetana sheekhu wuxuu ku yidhi xuruuftiisu waa waaw iyo yaa iyo alif saddexdaasoo saddexduba ay reeban yihiin waxa reebayna uu yahay xarako u jinsi ah waawga maxaa reebay kordhow ya-da maxaa reebay hoosdhow waawga maxaa reebay dam shardi waa inuu mid kasta xarakadiisu reebo ayuu kolkaa ku noqonaya maxaa deetana miithaalu noqday fa fu fi taasaa u mithaala fa fu fi marka eega madkani ma mad dabiici abaa mise waa mad kolkaa ma aragtay zaaid ah oo farci ah may waa mad abiica sida aad arkahaysa waa mad he abiica buu kolkaa ku noqonaya alatu sawtina maxaa kolkaa aan ku khasisnay madkii farcigahaaba kolkaa ma aragtay ku noqonaya taas baa la fiir hadda labada mitaal kolkaa wa isgara marsa mitaalki tilmaantu itaalatu sawt wa isgara marsayihin ogaanteedala wuxuu ku yihi sheekhu waliinu minha alyaa wa waawun sakana min bacdi fatxin naxwu kayfa qowluna sheekhu hayru caadi buu wuxuu ku yidhi sheekhu xuruuf midki bay soo baratay waa xuruuftaas saddexda oo mid kastaba xarakadiisii ay ka horeyso oo sawaakina sooma iyagu waa sawaakin xarakadoodii baana reeb ayib linku waxaa weeye waaw iyo iyaguna waa inay reeban yihiin laakintii maxay reeban yihiin min bacdi fatxin halkaa maxaa kuu soo baxay waxaa kuu soo baxay saddex magac baa kuu soo baxay alifku meel kasta ood ku aragtid alifku meel kasta ood ku aragtid waa xarfu maddin waliin xarfu maddin waliin waliintiisa maxaa looga jeedaa biayri kulfu kusoo baxa biayri kulfu kusoo baxa xarfu maddin waliin wey meel kastoo ad ku aragto waliin maxaa looga jeedaa bacda fatxatin buu reebmay bacda fatxatin buu reebmay labada ra'yiba odhan karaas waa xarfu maddin waliin alifku meel kastoo ad ku aragto intahayna waaguya ya-duna haddii ay xarakadoodu reebto xarfu maddin keliyataa la yidhaaha waliinin looguma daray waawgiy yada hadday xarakadoodu reebtay maxay keliya la odhan xarfu mad baa la odhanaya maxaa yeelay xarakadoodii bay haystaan ayib haddii aynan xarakadoodu reebina fatxa ay reebtana maxaa la odhanayaa xarfu linin faqao waa xarfu mad lama odhanayo waa xarfu linin ayib halkaa marka waxaa kaaga dhex muuqan haysa eega maxaa la isugu daray alifka xarfu madin wa linin inaad tidhaahid baa laga yaabaa waxaa la isugu daray baan kuleehay fadxadu xarakadii u jinsiga ahayd ma tahay aaway tahay dee waa xarfumad xarako u jinsi ah ay reebtay waan ku noqon haddana waxaan ku waxa ay xarfumadka ay fadxadu reebtay maxaa la odhanayay xarfuli labadiiba isku darsan xarakadii fadxada ahaydna wuu haystaa iyadana u jinsi ah taa darteed baa xarfu maddin walinin loo odhanaya taa haddaba maaragtay waxaa uu miaala kayfa qawlunaa kay maxaa ku jira qawlunaa qow maxaa ku jira waad arkaysaa waa laba xarfulin bay kolkaa ku noqonay wuxuu sheekhu uu ku horeeyey xarfumadkii sababta lahaa ayuu ku horeeyey wuxuuna dambaysiiyey kii asliga ahaa labadabana insha allah sharax baan ka gaab ayaan ka bixinaynaa madku waxaa tidhaahaabuu ku yidhi waxaa asbaabtiisu waa laba shay madka sababaha keenaa in waa laba shay labadaa shay waa maxay waa hamsi iyo sukuun madka ay labadaasi keenaan waa madkee waa madka farciga ah kii abiiciga meesha kuma jiro waa madka farciga ah leanna kii abiicigaa maxaan ka dhignay makraj baaban isaga ka dhignay oo xuruufumadkii naftooda aan la helayn ilaa in isaga kolkaa ma aragtee madka naftiisa in la helo mooye sida aada garanaysa kan kolka labada sababood qaadanayaa waa madkii farciga la odhan jiray kol waa farci haddii la yidhina halkaa maxaad ka garanaysaa intuu asalkii qaatay kabacdibu farca u dulsagartay taa darteed baa marka miqdaarka madka ay culimmadu qiimeynayaan maalanba markii lagu dhaha madkan qiimihiisu waa sita xarakaatin maalan maalan sita xarakaatin wey markii la yidhaha ama alaa alifaatin markii la yidhaaho culimada qaarkeed waxay u haystaan alaaat alifaatin intuu madkii abiiciga ahaa qaatay kabacdi intuu madkii abiiciga ahaa qaatay kabacdi ayaa muxuu qaadanayaa sita xarakaatin inuu qaadanaya saasuu kolkaa ku noqonaya uu sita xarakaatin qaadana wa arbaca xarakaatin markii la yidhaha maxay iyada ay noqonaysaa intuu labadii dabiiciga ahayd qaatay kabacdibu yuu arbacada ku darsamaya waa hal majara halkaasaad kolkaa maaragtay aad kasii soconaysa hmm. wuxuu sheekhu ku yidhi madku asli madka farcigii kolkaa maaragtay kaasuu kuu noqonaya ka asliga abaan ah u gudbahaynaa ka asliga labadan sababood bu isagu xarfumadna waa lahayaa labadii sababoodna waa ka khaalibu kolkaa ma maaragtay kuu noqonaya khalaas intaas maaragtay kolkaa uu kuugu dhammaadaybu kolkaa kuu noqonaya hmm labadan mad maxaa lagu kala garanayaa musxafka maaragtay kolkaa qur-aanka ah labadan mad waxaa lagu kala garanayaa ka asalka iyo ka farciga ah ka farciga ah xariiq yar baa la dhigaa oo mad baa berigii hore lagu dul qori jiray fartu deetana way sii ilbaxday kabacdi xariiqa dheeree saa u kurka u laaban ilan mad bu asalkii ah miimkiibaa deetana laabidii laga gooyey xariiqaasaa lagu dhigaa markuu mad ku farciya ma fahamtay markuu abiic yahayna maxaa laga daynayaa xariiqaasaa laga daynaya calaamada udhaxaysa taa kaliyatay noqonaysa deetana kutubta qaarkeed way sii tatawuriyaanoo ka laasimkaa ah way yar shishlaynayaan ka waajibkaana mutawasit bay ka dhig ka jaa-iskaana maxay ka dhigahayaan ku yar dhuuban saasay maaragtay culimada qaarkeed ay u kala sameeyaan boqolkaa kuu noqonaya waxani waa tarjamo guud ee gudaha waan gali doonaa waxaa jira kolka eega markaad hoos aada muduuda ugu leexatay farcigii habaashaiga dhig aslkiina meesha iga dhig waxaa jira muduud aan farcina ahayn aslina aan ahayn ee mulxaq ayaa kolkaa jirta muduuda ma aragtay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ma aragtay kolkaa wuxuu ku noqonayaa ismu ishaaraha ismu ishaaraha haadihi ummatukum ismu ishaaraha iyo damiirkii mudakarka ah eybka isu garanaysa labadaa ha-ood ismu ishaaruhu ha maaha labadaa shay ayaa kolkaa ma aragta labadaba ka baxsan labadaba way ka baxsan yihin way garmarsan yihin markayay xukumkiisa qaateen jaa-iskay xukumkiisa qaateen oy kamid yihiin waa shabiihun biljaa-is mulxaqun biljaa-is lmunfasil kaas kolkaa ma aragta noqonaya qaabkay mulxaqu noqdeen muxuu noqonaya qaabkay mulxaqu noqdeen waxa weeyaan maalan ba ega waxaan soo qaadanaynaa damiirkaan soo qaadanaynaa damiirka waxaa ka timanaysa sidaan shaadil kusoo maray afar suuro ayaa ka imanaysa inuu laba sukuun kala dhexgalo iyo inuu laba xarako kala dhexgalo inuu sukuun ka horeeyo xarakana ka dambayso inuu sukuun ka dambeeyo xarakana ay ka horeyso afar suuro soo ma ahayn afarta suuro laba waxaa la isku waafaqsanaa inaan la silaynaynin waa labada sukuunka uga dambeeyo soo sidaa halla maxaa la isku waafaqsanaa in la silaynayo soo ma waa kee waa kolkay laba xarako uu kala dhex galo halla kolkaa ma aragtee maxaa la khilaafsanaa siladiis waa kolkee oo kolkuu sukuunka ka horeeya xarakadana ay ka dambayso ibnu kahiir iyo xabse oo fiihi muhaana ku raacay waa kay sidaynayeen soo saa uma fahamsanidin abteenadu waydiin joogtaaba kolkaa ma aragtay u malaynaya marka uu damiirka noocaas ah kolka uu maalan baa ay laba xaraka kala dhex gasho hamatu hamzana ay ka dambayso hamsatu qadcina ay ka dambayso maalan waxaa la odhan hayaa madkeedu majaais ba munfasil amse ma ah maalan ba waxaad soo qaadataa eega wamaa adraaka yaa ayuha nnaas labada madkood waa maxay waa jaais munfasila soo maha ayib halka ay dhig bihi inahu bihi inahu bihi inahu halkan eeg maxaa jooga waxaa jooga xarfumad wa hamzatu qadci ka dambayso nafteeda nafsa shay maxaan kolka odhan haynaa waa jaais iyaduna waa jaa-is iyaduna laakiin tii waxbaa jira waxaa jira waa maxay makan damiirku xaalatul wasli keliyatuu joogaa haddaan ega bihii ku istaagna maxaan odhanaynaa bihi baan odhanaynaa laakiin ti ya ayuhanaas haddaan ku istaagna maxaan odhanaynaa yada yaa xarfumadkii uu joogaa tanse ma joogo soo sidaa maha labadii mid marka isku mid ma ah way kala gadisnaadeen way kala gadisnaadeen soo maa eega soo qaada haddana iyadoo laba xarako kala dhex gashay laakiin tii uunan hamse ka dambaynin inahu kaana soo saa maha kaana iyo qoola iska rabi qoole midka ku jira waa maxay waa abiici soo maa inahu kaana midka ku jirana waa maxay waa abiici soo maa labadan made labadaba waa abiici abiici ha la yidhaaho lama odhanayo maxaa loo odhanaya waa sida kii hore oo kale kani waslan wa waqfan wuu joogahaya madka abiiciga muxuu joogi waslan waqfan oo qool unbaad hor hadaad ku istaagtaan laakin tikanaysana maxaad odhanaysaa karh baad ka siinaysaa makan damiirku waa mad waslanna jooga waqfanna maqan taa darteed lama odhan karo waa madulmunfasil lama odhan karo waa madulmunfasil lama odhan karahayo kolka hamse ay ka dambayso kolka in hamse ka dambaynina waa madu ma aragtay abiici lama odhan karahayo deetana culimadu waxay yidhaheen ismu ishaaraha naftiisuna waa saas oo kale deetana culimadu waxay yidhaheen madkani wuxuu mulxaq u yahay oo xukunkiisa la siinayaa madul jaa-is waa markay hamsatu qadci ka dambayso oo waxaa xukunkiisa la siinhayaa madul abiici waa markay hamse aynan ka dambaynin laakin ti iyaga naftoodii ma aanba ciladu kolkaa maaragtay saasay ku noqonaysa kan kale maaragtay ismu ishaarahana nafsu shay waa uu kuleeyahay ismu ishaarihiiba kolkaa maaragtay kuu noqonaya laakiin tii allahu aclam sida ani iiga muuqata waxay kolkaa ma aragtay kuu noqon hayaa ismu ishaaraha inuu isagu madkiisu uuna mulxaq ahayn u caadiya saasa an muuqata lanna eega maalan baan soo qaadana bihada in hada soo qaado bihada in hada madka ku jiraa ismu ishaare malahay waa ismu ishaare laftiisii dee muxuu kaga gadisan yahay kolkaa madkii jaaizka muxuu kaga gadisan yahay la shayna kaga madgasna bal ku istaag muxuu noqon bihada madka jaaizka maxaa lagu yaqaanaa xaalat lwasli inuu madul jaais munfasil yahay xaalat lwaqfina inuu madul abiici noqdo so sidaa maa saasaa lagu yaqiinay kana waa nafsa shay saas kolkaa ku noqon marka labada waan kala saarahaynaa waad ila fahanteen baan umalayn marka xagga maka wuxuu kala xugm yahay qasriga tawasulka duulka maka wuxuu la xugm yahay labadan madibe ay la xugm yihiin waa damiirkii iyo maaragtay kolkaa ismushaarah eh. madkii munfasilka ahaa waa markay hamse ka dambayso markayna ka dambaynina madkii abiicigaa bay intahayna waxaa kolka laga soo reebahayaa hadii reebanayd arjih oo laba ah alihi faalihi ilayhim soo maahay iyo kolkaa ma aragtee eh, ereyadaas saddexdaa ere baa laga soo reebahayaa waxaa isagana la qasrinhayaa yardahu lakum yardahu lakum saddexda hore way reeban yihin riwaayat xabsin can caasim bu kitaabka kuhaasama sooma kolkaa ma aragtay saddexda hore way reeban yihin riwaayat xabsin can caasim yarbahuna waa maxay waa qasri fawqa lmumin bayna ku jirtaa waa tanziil soomaa fawqa lmumin halkaas kugu dhamaaday mhm. wa tuksaru lhaa caqiba aliskaani fii gayri yakhludu fiihi fi lfurqaan wuxuu ku yihi sheekhu waxaa la qasrinhayaa hada caqiba liskaan xaale ay tahay sukuun bay ka dambaysaa sooma waa la qasrinhayaa yakhludu fiihi waxa kasoo haray baana la qasrinhayaa kolka ega lagu dhahaa qasri iyo mad qasriga laba nooc baa looga jeedaa kol wuxuu noqon karahayaa jiididii zaa'idka ahayd inuu kolkaa ma aragtay did u noqdo oo madkii abiiciga maalan maxaa la odhan qasri baa lagu odhanaya meeshan qasri baa lagu odhan kaasi waa mid mid kalena wuu jiraa oo waxaa loo yaqaanaa xarfumadka oo la sugo iyo isaga oo la gooyo goynta marka la gooyo maxaa loo yaqaanaa iyadana qasri baa loo yaqaana qasrigu waa labadaa nooc ogow qasri oo jiididii udid ah iyo qasri oo kolkaa ma aragta wuxuu ku noqonayaa xadad ba noqonaysa labadaasu noqonaya marka kuu eega ujeedaa waa kae waa kii madida udidkaabay kolkaa ay ku noqonaysaa wuxuu ku yidhi haddaad ha udamiir aragtid ha udamiirtaasoo caqiba sukuun ah sukuun ka dambaysa qasri riwaayata xabsin markaa aad taagan tahay ilaa fiihi muhana mooye ereygaa keliyata mooye halkaasuu sheekhu uugu dhameeyey taase kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi wacarif waxaad ku tacriifisaa almadda madka bihada alxaddi ku tacriif xaddi waa te itaalatu sawti sawtka oo la dheereeyo weeyaan bixarfilmaddi xarfumadka u sawd ahaaday kaasoo la dheereeyo weyaan xuruufu xuruuftiisuna waawun iyo wayaaun waa alif weeyaan kuwaasoo sakanna reebamay can jinsin jinsigooda xaggiisana ka reebamay oo bijinsi xarakati maa qablahaa kolkaa maaragta ee uu jinsi yaha ka horeeya xarakadiisu ay jinsi tahay wadalikaasna kafaa wafi wafuu iyo waxa lamidkaa weeyaan walliinu liinku oo minhaa xuruuftaa kamid ahaaday alyaau iyo wawaawun weeyaan labadaasoo sakanaha sukuunsamay min bacdi fatxin fatxa dabadeed naxwu kayfa qawlunaa iyo waxa lamidkaa weeyaan kayfa sideeba ahday qawlunaa hadalkani hadalkeeni walmaddu madku qul waxaa tidhahaa asbaabu asbaabtiisu shay-aani laba shay weeye hamzun iyo sukuunun weeyaan walahu madkiina waxaa u sugnaaday qismaani laba qaybood asliyun midi asli weeye isaga asala kada kale waa lagu dulbininaya waa labankii ugu hooseeyey asligu waa kee waa idaa waktiga almaddu madku khalaa uu ka khaali noqdo cani sababi sabab hamzana kama dambayso sukuna kama dambayo kolkaasu markaa madku asli noqonaya abiicina waa la iyo farciyun farci weeyaan farcigu waa kolkee waa ida markuu la saaxiibo biwaaxidin mid midkaasoo minhu madkuurkan kamid a waa sukuni hamsai kolkaa maaragta ku noqonaya wa haaa mudmarin wa wujida waxaa la helay haau mudmarin wamdudan mad hadda dheh wamdudan mad haaa mudmarin haau damiir mad iyo wa shibhin waxa shabaha waxa shabahay waa maxay waa wujida marka la helo bayna muxarakayni laba muxarakayna baynkooda marka laga helo waslan wasliga waktigiisana mad maxaa baxay waqfigiibaa baxay waqfigiibaa baxay laakin ti maxaan ku idhi ismu oo shibhi looga jeedo waxaan ku ihi waad xusuusanta waana ta u dhaxaysa kolkaa madka jaaizka iyo waad fahantay watuksar waxaa la qasbinaya alhawha iyo aqibal iskuun dabadii xaalay tahay fii ayri yaklud fiihi yaklud fiihi ayrkiibaa maaragtay la qasrinhaya oo fi lfurqaan ku jira wallahu aclaa waclam waxkam